bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وصaxbihi wslma تsliima kaثiira الnowع الthاني alficl الthulaathiyu اlmaziid fiih waxaa munaasaba hadirta waxaan soo dhamaynay ficilkii thulaathiga mujaradka ahay marka inuu facala facula iyo facila iyo facala inuu yahay iyo mudaariciisoo soomaadiga taabico ayaan ka soo baxnay hadirtan marka qofka tilqaayan wuxuu isku weydiina talow maxaa ficilka mujarad loo yiriyey ficil thulaathi oo mujarad maxaa mujarad wasfigaas alficlu althulaathiyu almujaradu wasfigaas muxuu bixinayaa sifadaas marka waxaa laga ogaanaya jawaabteedii meesha tan oo ah ficilkii thulaathiga ahaa masiid buu noqon karaa wax baa lagu ziyaadin karaa marka eh, hal kelimaa lagu ziyaadin karaa rubaaci buu noqonaa labaa lagu daraa khumaasi buu noqonayaa saddex baa lagu darayaa oo sudaasi buu noqon karaa marka ma jirto afaraa lagu daraa subaaci u noqonaya ma jirto walidaalika masiidkaas iyo anwaacda uu yahay iyo waxa oo ziyaadada ay soo kordhinayso yaa inta kaga hadlaynaa almuraadu bilmasiidi fiihi ficilka la ziyaadiya waxaa loola jeedaa alficlu lmasiidi fiihi waxaa lagala jeedaa maa fiihi ficilka uu ku dhex jiro bacdu xuruufi ziyaadati ziyaadada xuruufkeeda qaar e wa akharu maa yantahi ilayhi lficlu ficilka wuxuu gaari karaa inta ugu badan biziyaadati wuxuu ku gaari karaa sitatu axrufin yani lix xaraf uu ku dhammaan karaa macnaha ma jirto marka ficil oo laleeyahay subaaci la yiraa ma jirto ficil sudaasiya ugu danbayso qaala bnu maliki fi alfiyatihi wa muntahaahu arbacun in jurida wa in yuzad fiihi famaa sitan cadaa buuri wa muntahaahu asoo ficilka ka hadlaa ficil wuxuu ku dhammaanayaa buuri arbacun injurida ficilka mujarad wuxuu ku gaari karaa afar xaraf daxraja oo kale wa in yuzad fiihi haddii wax lagu ziyaadeene famaa sitan cadaa famaa cadaa sitan lix maka gudbay bkhilaafi اlismi wa muntahahu khamsu eh, in jurida wa in yuzad fiihi famaa sabcan cada ficilkana hadee isimkana waxaa wey mujarad wuxuu gaari karaa saddex buu ka bilowdaa ilaa ilaa wuxuu gaari karaa shan oo safarjal ah ugu badan baa la yidhahda wuxuuna ku dhammaana ziyaadada ilaa todoba ku gaari karaa wاlmuraadu bاlficli huna alficlu athulaathiyu اlmasiid aan leenahay almaadi waay wa inamaa tudkaru hadihi ziyaadaat ziyaadadan tan waa la sheegaa fi lficli اlmaadi maca anaha gayru mukhtasatin bihi gaarku ma aha waxdaw ficilka maadi liannahu waxaa ficilka maadi loo sheegaa aslu lafcaal wa liannahu mudaaricii amarka maadigay ka yimaadaan walidaalika laa taqdir an tacrif almudaarici calaa sifatin xaqiiqiya ila bimacrifati maadih marka ziyaadadii maadiga loogaga hadlaa mudaaricin sideeday ugu jirtaa saasaa lagala jeeda ayib marka aan galno ziyaadadii waxaan soo niri wataqadama dikru ariiqati ariiqadii baa soo hormartay alatii ariiqado tucrafu biha lagu garto alxuruuf zaa'ida xuruufta ziyaadada min asliya lalaga gartay fi muqadiman kusoo sheegnay oo maxaan niri wa xuruufu ziyaadati maxsuuratun fi lcashara almajmuucati fi qowlihim aw qowli ibni maalik asigaa shicir ku keenay iyadoo joor lasoo celceliyay sa'altumuuniha xuruuf haddii la siyaadinayo oo kelimo ama ficil ama isim ay ku jirto tobankan kama baxsanaato oo siin iyo hamze iyo laam iyo ta iyo miim iyo waaw nuun iyo ya iyo haa iyo alif ilaa fi baabi iftacala iftacala baabkeeda maahine oo haddii wasan ficil thulaathi iftacala laga dhiso siyaadadiisa waxa weyaan tobankan ku qaar ma ahanoo ta baa la ziyaadi karaa mana ku jirta istabr hadii layia tada ziyaado wa iftacala marka ziyaadada laa tataqayd bixuruf hadi wa fi mukarari usuul usuusha hadii lasoo celceliyo mathala kharaja oo kale ya tadciif ka dhigto kharaja aa tiriyay ra'di marka labada ra midaa ziyaado ah radina hadda xuruuf ziyaada saaltumuuniha kuma jirto fiiri qataca a lamid fa ina ziyaadata fiihimaa labadan ziyaadadooda oo baabi iftacala iyo mukarar usuul takuunu min hadihi alcashara way ka mid noqotaa wa min gayrihana way ka timaadaa ayb ziyaadadii wixii lagu ogaan lahaa horyaan u sheegnay oo wاlxarfu in yalzam fa aslu wاladii laa yalzamu الzaa'idu mithlu taxtudii baan soo niriyey oo yani ayada naftigeeda hadeertaan tafsiil uma aanan sheegin kayfa marifa kayfa الطariiqu ilى macrifati اlxarfi الzaa'idi min aslihi min min min min min alasli waa noo imaan doontaa fi baabi اlasmaab ayay ku imaan doontaa fa alifun akhara min aslayni saaxaba zaa'idu bgayri mayn ay ku imaan doontaa laakiin hadda waxay ahayd in yar oo muqadimaan usoo sameynay oo haddii ay kelimada markii la rogrogo ay xarafka uu laasimayo asal inay daliil u tahay walow hada laysa huwa alqaacida alfaysal kamaa dakarna haddii uu fi bacdi tasaariif dhacane inay ziyaada tahay qadcan waa taas ilaa licila sarfiya inuu dhaca mooye markaasaa waxaan ihi tanbiih waclam ana alcaraba laa takaadu taziidu xarfan ila lifaa'idati zaa'ida macnahan oo aan sheekh maxamed alamiin ka soo guurinay horey aan usoo sheegnay markiin ziyaadada ka hadlayn intana waa la soo celiyey waxaa loo soo celinaya waxaa weeyaan meeshaanay ku haboon tahay xaggaasna waxay ahayd min baab eh, eh, in in in in laga faa'iidaysto un baa laakiin makaanka oo saxda ay ku tahay inta wa waclam ana alcarab laa taziidu laa takaadu kuma uma kuma signaato oo macnaha taziidu inay ziyaadisa xarfan ila lifaa'idatin zaa'idatin faa'ida oo zaa'id in la hela maahan cala asli ka dheeraad ah wa tilka alfaa'idatu hunaa faa'idadaas ayadane almacna almafhuumu macnaha laga faa'idaystay weeyaan min xuruufi ziyaada wa macaanihana kahiiratun weeyaan wاlmashhuuru minha sabcatun laakiin waxa la yaqaano aada u caan ah waa todobo atacdiyatu gudbin wmusharakatu labadii oo wada wadaagsado wاطalb io wاlmubaalaga xeeldheeraash wاsayruuratu ka ahaysiin waa imaan doontaa meesha tana hadaba ku imaan doontaa xaggan xataa waan soo madalnayo sayruurada waa noo imaan doontaa baan wاlmutaawacatu adeecid io wاlilxaaqu kama taqadama alishaaratu fi lmuqadima horyaan usoo sheegnay qaala radi wuxuu iri iclam ana almasiida fiihi midka wax lagu siyaadinayo ligayri ilxaaq haddii ficilkii xaraf lagu siyaadiyo xarafkana ilxaaq aan loogu siyaadinin ilxaaq waa imaan doonaa yacni kelimo oo thulaathi ah iyo hal xaraf lagu daraa siday kelimo oo rubaaci ah ay ula mid noqoto ilxaaqa lira waa noo imaan doonta haddii marka siyaadada ligayri ilxaaq ay tahay laa budda liziyaadatihi min macnan macno waa inay bixisaa liannaha idaa lam takun ligaradin lafdiyin haddayna garad ula jeedo lafdi aynasan lahayn sida ilxaaqi oo kale kamaa kaana fi lilxaaq walaa limacnan haddayna faa'iidaynin kaanad cabathan kalaam jamiil wuxuu ku leeyahay xarafkan la siyaadiyey haddii ziyaada lafdi ay tahay waa la gartay oo ilxaaq ay noqonaysaa oo wasanka shicirka lagu hagaajinaa kelimadana kelima lagala mid dhigayaa maa fi ay mushkila annuqta thaaniya hadii ilxaaqii ay hayn waa inay macno faaideysaa haddii lafdina faaideyneyni macno ay faaideyneyni marka in layska ziyaadiya cabathay noqon laheed buuri awala masiid thulaathi bixarfin waaxidin walahu thalaathatu abniyatin ficilka thulaathiga a ah. hal xaraf markii lagu ziyaadina saddex mabna midkood waa inuu ka noqda maxaa sidaad rabta ka yeeli kartid alawalu marka ugu horeyso facala weeyaan bitashdiidi caynihi waxaa weyaan ficilkii oo qadaca ahay oo thulaathi ahay hal xarafaad ku dari kartaa oo min jinsi caynihi ah waa ziyaada oo min xuruufi sa'altumuuna aan ahayn liannahaa takriir liaslin naxwu qadaca wawallaa waliya buu ahay wallaa wa yaأtii wa yaأti limacaanin kathiira macaani badan oo u yimaada ficilkan marka cayntiisa la laablaabo marka qatac had rubaaci u noqday waxaad qaacida u qaadataa oo aanan u baahnayn soo celcelin kulu xarfin mushadad fi baabi sarfi huwa cibaaraة can xarfaani qur-aankaaba taa noo tusiye oo ilaahi wuxuu uri waman yushaaqi qilaaha qaafkaas la shiday fii suurati alxashri waxaana tusiyey in laba qaaf uu yahay fii suurati alanfaal waman yushaaqiq illaah fiir qaafkii markii lakala furay laba qaaf uu noqday marka alxarfu almushadad cibaaratu can xarfayni marka qaaca waxaa le qaaf iyo laba ta iyo cayn ku noqday markaasuu leeyay mabaacanidiisa waxaa kamid a ah almubaalaghatu watakhiir marka fiiri macnaha oo hadda qataca aad u keentay maxay tahay qatacan waan gooyey qataca waan googooyey ay noqonaysaa macnaha ziyaado wa ayb mithla jawaltu wa tawaftu jawaltu waan wareeg badiyey wa tawaftu waan tawaaf badiyey haddii ayna ahayn tuftu baad iska dhihi lahayd ay akhartu tawaafa waljawalaan sidaasay noqonaysaa ayb wa minhaa waxaa kamid a ficilkii facala haddii ziyaada lagu daro ou keeno atacdiya ficil laazim ahay oo laga dhiga mutacadi mithla qawamtu zaydan baan istaajiyey wa qacatuhu waan fadhiisiyey wa kharajtuhu waan bixiyey wa faraxtuhu waan farax geliyey fiiri ficilkan qaamo buu iska ahay markaasaa waxa weeyaan facala laga dhigay qaama zaydun a istaagay laazim qacada laazim u ahay qacatuhu kharaja asalkeeda kharaja wuu iska baxay laazim u kharajtuhu wahaakada wa minhaa waxaa kamid ee eh, macaanida uu faa'iideynayo alisaalatu wixii oo la zuuliya naxwa qashartu qashartu lfaakihata faakihadii baan fiiqay ay azaltu qishrahaa qobki yaan ka fiiqay noqonaysa wa minhaa sayruuratu shay waa kan sayruuradii aan aan dib usoo dhignay macaanideedii wa minhaa sayruuratu shayi shaygii oo noqdo shibha shayin shay kale inuu shabaha yaa looga faa'iideysta mithla qawasa zaydun zayd baa qaansoobay yacni ninkii baa waxaa waye markuu waayeel noqday ama cudur uu ku dhacay baa saas soo qarooftay waa soo qarooftay marka dad kale aad u sheegaysaa war qawasa zaydun macnaha ninkaad ogeyd oo itaal ka lahaa oo isku duba ridnay waxa weya wax badana iska kaa bedelay qawasa zaydun baa qaansoobay wa xajara atiinu dhoobadii baa dhagax noqotay dhoobadiiaa aa dhagaxoobade ay saara shibha alqawsi zayd baa waxau noqday qaansadii buu lamid noqday fi linxinaa qaansada waa markii lasoo xero oo isku soo laabataa sooma ah saasuu noqday wa shibha alxajari wa xajara tiinu macnaha saara tiinu shibha alxajari fi salaaba markuu dhoobada oo la qaso la qaso aada loo adkeeyo marka dambe waxa weeyaan way qalashaa dhagaxay noqoto haddii lagugu daqra xataa way ku daqraysa qaala radiyu wuxuu iri wayaأtii waa yimaadaa facaladaas linisbati اlmafcuuli ilaa asli اlficli ficilka asalkiisa oo loo nisbeeyo waxa weeyaan naxw fasaqtuhu waan ka faasiq yeelay ay nasabtuhu ila اlfisqi marka fiiri eh, asli اlficli waxa weeyaan waa fisq fasaqa markaasaa waxa weeyaan ninkii oo mafcuulka ahaa oo hadda fasaqtuhu damiirkaasaa mafcuul eh damiirkaasaa aslu lficli oo macnaha jucila huwa cayna اlfisqi fasaqtuhu wa kafartuhu ay nasabtuhu ila اlkufri kafartuhu waan gaaleeyey macnaha jacaltuhu kufran kaafiran huma qaala wuxuu iri wayajiiu liducaa'ina waa u yimaadaa cala almafcuuli ninka mafcuulka ahoo la habaaro biasli اlficli lagu habaaro naxwa jadactuhu waan san gooyey wa caqartuhu waan dhuun gooyey saasay noqonaysaa ay qultu lahu jadcan laka sanka allah hakaa gooyo wa caqran laka dhuunta alla ha gooyo aw idducaa'i lahu waa loo isticmaalaa asigii oo loo duceeyo naxwa saqaytuhu waxa weeyaan waan waan u macnaha waan u sharaab dalbay oo kale noqonaysa waan ugu sharaab duceeyey ay qultu lahu saqyan laka allah ha ku waraabiyaan ugu duceey waa marka ficilkan oo facalada ah الducاaء عlى الmfcuل aw الducاaء lahu waa loo كما يستعمل لنسبة المفعول إلى أصل الفعل الficli intaasoo dhan waay marka waxaad faa'iideysatay ficilka thulaathiga hal xaraf hadduu lagu daro khiyaarka koobaad inaad cayntiisa celcelisid waay dakhala dakhala haddii ay ay dhici karta wa dayib maata wahay mawata ayaad leedahay laakiin ficil kasta kama dhigi kartid oo sida noo imaan doonto athaani midka labaad faacala waaye marka mid ka hor hadda facala waxaa weeyaan caynta la laablaabay midaa zaa'id ah ko midkaana faacala biziyaadati alifin aliftaa dheeraad ku ah fadi sideeday ku timiday caynta waa sideed laamtua aliftaas oo fada ka dambaysaa zaa'id naxwu qaatala wa shaaraka wa daafaca oo kale waa naadara micnaha waxaa weyaan daafaca ay la macno tahay wa min macaanihi waxaa kamid eh almushaaraka ficilka markii faacala laga dhiso ficilkii thulaathiga ahay markii laga dhiso calaa wasni faacala wuxuu faa'iideynaa mushaaraka waay wahya an yafcala bisaaxibihi inuu ku sameeyo waay bimithli maa facalahu bihi wuxuu aad kugu samey inaad ku samaysid naxwu qaataltuhu wa daarabtuhu macnaha waxaa weyaan qaataltuhu asagaa ila dagaalamay ana waan la dagaalamay wa wa daarabtuhu bimacnaa anahu darabanii wa ana darabtuhu wa minhaa macaanihi waxaa kamid a atakhiir naxwu daacaftu lahu lajra daacaftu hadaa tirahda ay akhartu lahu lajra min macaanihi walaysa kulu lmacaani ma ah marka khiyaarka labaad ficilka thulaathiga ah haddii wax lagu daro eh, ama inaad alif ziyaadisid bacda faaihi sida faacala ama an tukarira caynahu sida facala labadaasaad khiyaar leedahay <clears throat> wthaalitثu midka saddexaad afcala weeyaan biziyaadati hamzatin fi awalihi afcala haddii la yidhaahdo maxaa ziyaada ah alhamzatu faadii cayntii laamta waa ka wasankii ay ku yimaadeen naxو axsana w akrama asalkeeda xasuna wa karuma buu ahaa markaasaa hamza lagu daray akrama iyo axsana wa ziyaadaة اlhamzati fi awali اlficli hamzada haddii la ziyaadiyey ficilka awalkiisa taأtii limacaanin kathiira minhaa waxaa kamid e litacdiyay u timaada wa hiya tacdiyadii jaclu lfaacili bilhamzati mafcuulan kii awalka faacilka ayaa mafcuul ay ka dhigaysaa bisabab hamza looga dhigaya naxwu aqamtu zayda wa aqcadtuhu fiiraada qacada buu iska ahay qacada zaydun faacilkii zaydka ahay yaa mafcuul isku bedelaya idaa dakhalat ilhamza calaa ficlihi oo aqamtu zaydan baan istaajiyay wa aqcadtuhu saasaad leedahay kharaja wa akhrajtuhu dakhala wa adkhaltuhu wahaakada eh, malxuuda eh, rubamaa jaa mahmuuzu waa faa'iidooyin ay yartahay in laga eh, meelo badan oo laga arko ayib markaasuu uri rubamaa jaaa almahmuusu ficilka mahmuuska inuu yimaado la arkaa ka aslihi ficilkii hamse la-aanta ahay naxu sara wa asra oo kale hadda sara macnaha waa waa guuray waa dheelmaday wa asra waa dheelmi ma ah saraa iyo asraa isku macno wa hamsadii waxba uma soo kordhinin saraa waa dhilmiyey waxaa laleeyahy saraa muxamadun bikada aa la dhihi karaa ama sara allaahu muxamadan wa asraa allaahu muxamadan sala allahu alayhi wasalam marka saraa iyo asraa isku macnay noqon karaa saraa marka qaarkeed saxwa waa loo isticmaalaa masha liwaxdi oo ficil laazim marka asraana ay mutacadi noqoto laakiin sara sideeda mutacadi ahaa ku jirta wa rabama istugniya bihi ficilkan mahmuuska in lagu deeqto maa la arkaa can aslii ficilka aan hamzada wadanin ka aflaxa oo kale fiiri aflaxa id laa yuujadu falaxa lagama hela fi lugatihim waxaa laga yaabaa ficilka oo hamsada dheeraadka ay ku jirto inuba asiga asalki looga kaaftoomo asalkii uusama jirin marka hadda aflaxa oo kale aflaxa waxaa weeyaan waa ficil rubaaci ah oo awalkiisa hamse ziyaado ay ku jirto waxay qiyaastii ahayd hamsada haddii laga tuuro inuu ficilkii thulaathi ay soo baxa laakiin lama helay oo hadda aflaxa haddii hamsada la gooyo falaxa carabi ma ah carabti kuma ayna hadlin ee waxaa laga rabay asalkeeda sidii kharaja iyo akhraja oo hamsada markan goyno kharaja noo soo hora qaama iyo aqaama saasaa laga rabay wa rubamaa yajiiu lficlu ficilka inuu yimaado la arkaa mutacadiyan bilaa hamzatin hamza la-aan inuu mutacadi noqdo wa yakuunu bilhamzati laaziman waxyaala yaryar oo aan dhicin badana waay naxwu carada shaya lilbayci wa acrada canhu fiiri haddii hamzada laga daay mutacadi u noqday carada shaya ah, shaygii u bandhigay lilbeyci buu u bandhigay wa acrada canhu waa ka jeestay fiiri marka ayadoo hamse wadata laazimay noqotay ayadoo hamse aan wadanna mutacadi bay noqotay cagsi waay oo waxay ahayd anahu bilhamsati yakuunu mutacadiyan wa biduuniha yakuunu laaziman wakababtu wa kababtu zaydan baan rogay calaa wajhi wejigiisaan u tuuray wa akaba zaydun calaa wajhi buu u dhacay fiiri marka iyadoo biduuni hamza mutacadi bay noqotay kababtu zaydan yaan calaa wajhi u tuuray iyadoo hamze wadatane wa akaba zaydun baa dhaca calaa wajhin ficil oo laazim u noqday marka waxyaalaha oo u baahan in la tatabuca waayo masiid ficli thulaathi bixarfayni intaas waxaw marka waxaad kor ka xifdisaa ficilka thulaathiga a haddii wax in lagu daro la rabo oo rubaaci noqdo saddex wasan ma dhaafi karo inaad cayntiisa celcelisid oo facaala aad tirahdid inaad alif dheeraade bacda alfaa ku siyaasoood faacala tirahdid inaad hamse awalka ka gelisood afcala tirahdid intaasaa zaa'idada afar xaraf markuu noqonayo intaasuu noqon karaa keli thaaniya masiid lficli thulaathi bixarfayni haddii ficilkii thulaathiga ahay laba xaraf lagu ziyaadiye maxay noqon kartaa w ama masiid اficl اthulaaثi bxarfayni falahu khamsaةu abniyati zaa'id wa alأwalu in facala weeyaan in facala haddii lagu yidhaahdo faada i cayntii laamta ayaa asal ah marka waxaa dheeraaday hamzada koobaad iyo nuunta lidaalika bziyaadati hamzati waslin fii awalihi waa iwa nuunin fii awalihi labadaas awalka ku jirto walidaalika ayaga lama bedelin sidooda ay ku yimideen waxaa weyaan ziyaadada sideeda lagaga cabiraa wa zaa'idun bilafdihi iktufi naxwu inkasara wanطalaqa wanfataxa haddaa lagu yihahdo inkasara ficilkan asalkiisu waa thulaathi ee thulaathi waceli kasara aad leedahay marka hamsadii nuuntaa tuuray inطalaqa asalkeedi maxaa weeyaan ad leedahay طalaqa ama طaluqa infataxa asalkeeda fataxa weeyaan wa taridu ziyaadatuhu limacnan waaxidin macnaha markuu ficilka infacala lagu dhiso hal macna uu bixinayaa wa huwa almutaawaca wa hiya mutaawaca waxaa la yihahdaa qabuulu taathiiri ghayri ficilka horo oo ghayrka ah taathiirkiisa oo laga helo ficilka dambo walihaada laa yakuunu ilaa laaziman wa hada fiihi nadar hada kalaam lisheekh maxamed amiin waleysa sharطan ficil kasta mutaawicun ligayrihi kan hore inuu mutacadi oo noqonayo waa laisku waafaqsan yahay laakiin midka dambe daa'iman laazima noqonayo oo hadda sax waayo asalka inuu laazim ahaado laakiin haddaad tirahda calamtuhu اlmasأala fatacalamaha aad leedahay midka labaad waa hadda mutaawic waaye wmaca dalika mutacadin limafcuulin waaxid marka in kaana اأwl mutacadiyan ilى mafcuuleyni yakun muطaawicu lahu yatacadى ilى mafcuulin saasaa sax walaa yakunu ila fi اlafcaal اcilaajiya yani cilaajiya waxa gacanta laga qabta wa wa akharu ma takunu muطaawicata اbinaa wa akharu ma takunu muطaawacat اlbinaa binaha inuu wax la aطeeca wa akharu ma takunu in facaladi waxaa badan in noqoto mutaawicat albinaa lithulaathi ama mutaawicatudaas aan faacil ka dhigno wa akharu maa takuunu mutaawacat lbinaa binahi inuu ateecaa badan lithulaathi almutacadi liwaaxidin ficilka oo wax adeecayo inuu noqdo midka horo oo la adeecayo thulaathi midkan dambana khumaasi ou noqdo saasaa badan naxwa kasartuhu kasartuu kasara oo thulaathi ah yaa waxaa adeecay fankasara oo khumaasi ah marka binaa mudaawacada oo inkasara oo khumaasiga waxaa badan inay thulaathi adeecdo wafataxtu fanfataxa wamadadtu famtada wa yaأtii qaliila wuxuu yimaadaa mutaawican liafcala soo adeecaya afcala naxwa ascajtuhu fanzacaja hadda inzacaja waa khumaasigeedii laakiin midkaa la ateecay thulaathi ma ah azcaja waa rubaaci waa ficil thulaathi oo masiid bixarfin wa akhlaqtu lbaaba yaan xiri fanqalaqa wuu iska xirmay inqalaqa waa khumaasi oo mutaawic ah laakiin midka la ateeca yaa rubaaci noqdo akhlaqa oo rubaaci wa yaatii wuu yimaadaa aqala mutaawican aqala inuu ka yaryahay mutaawican mid aطeecay lfacala asalkii waxaa weyaan infacala inuu hulaaثi aطeeco haddii la waayo rubaaci oo hamzo wato inuu aطeeco afcala aw ascaja ah waxaa ka dhici karta baa lagu leeyahay inuu aطeeco rubaaci oo mudacaf ah waa kana oo cadaltuhu faاncadala wa maddahu famtada leedahay cadala hadda waxaa weeyaan waa rubaaci laakinahu laysa afcala inamaa facala in cadalana waa khumaasigi weeyaan marka mabnahaas waxa weeyaan waa mabnihii koobaad ficilka thulaathigo laba xaraf lagu daray mabnahaas koob uu yeeshan karaa waa in facala athaani midka labaad iftacala waay iftacala markii lagu yihahda fa'da iyo cayntii laamadaad ka reebtid waxaa ziyaada hamzadii ita'da biziyaadati hamzati waslin fii awalihi io w taan bziyaadati taan bayna alfaai wاlcayni waa ka fada iftacala taada u dhexayso waay walidaalika tada lama bedelin naxwu ijtamaca watasala ijtamaca watasala itasala asalkeeda iwtasala ay ahayd sidii iftacala ugu dhistay laakiin baabkeeda waa imaan doona wayaأtii waa yimaada wasankan iftacala limacaanin kathiira minha almuطaawacatu inuu kan ka horeeya u adeeco ay mutaawacatu thulaathi kathiira ayضa naxwu jamactu faاjtamaca fiiri jamactu waan jamciyey xoolihii mathala ama faاjtamaca waa kulmay marka ijtamaca waa iftacala waxay adeecday ficil oo thulaathi ah jamaca ta'daas waa faacil hadana waa mafcuul ficilka kuma jirto ficilka waxa weye jamaca oo la adeecay kan wax adeecayna khumaasi waay wa rubamaa taawaca inuu adeecaa dhici karto lilmudacafi naxw qarabtuhu waan soo dhoweeyey fakhtaraba waa iska dhowaaday marka fiir ikhtaraba oo iftacala ah yaa waxay adeecday ficil oo rubaaci ah oo mudacaf ah oo facala ah qaraba facala waay wacadaltu factadala tii hore waxay ahayd fancadala tanna ictadala waay wa min macaanihi aydan waxaa kamid a ah atashaaruk wax la wadaagsado iftacala waxay keentaa loo isticmaala laba wax wadaagsa ikhtasama zaydun wa camr yaa doodeen fiiri marka waawda waxyaalaha loo isticmaala cadfiga waxaa kamid ah la yidhaahdaa in alaa yastagni matbuucuhu kan horo laguma kaaftoomi karo hadda ikhtasama zaydun lama dhahay nin keligiis ma doodaya nin waalan inuu yahay mo isla hadlay laakiin dooda waxay ka dhacdaa min darafayn ficilka loo adeegsanaya iftacala weeyaan waishtaraka caliyun khaalidun waa saas الshirkaةu laa taqacu min shakصi waaxid wa minhaa waxaa kamida alitikaadu wixii oo la yeeshto naxwu اkhtatama zaydun baa khaatim qaatay khaatim u yeeshtay ikhtatama ay itakhada lahu khaataman ayb wakhtadama caliyun cali baa khaadim yeeshtay ay itakhada lahu khaadiman wa rubama ataa wa rubama ata almaziidu bimacna aslihi waxaa laga yaabaa wasankan hadda oo iftacala ah inuusan loola teganin itaacaad iyo walaa ishtiraak laakiin bimacna alasli inuu u yimaado waa licadami wuruudi اlasli asalkiyaaba la waay naxwu irtajala اkhudbata khudbadii you irtijaaliyey irtijaal waxaa la yidhaahdaa waxaadan hore usii diyaarsanin oo qofka waxaa weyaan baraacatuhu wa qudratuhu cala alkhitaaba ay daliil u tahay asoo iska socdaa lyidhi fulaan u noo khudbay maanta bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin irtajala irtajala waxaa looga magacaabaa haddana markuusan warqad ka akhrinin macnaha markasta iyadaa wanaagsan ma ah marka irtajala hadda waa iftacala ayib laakiin irtajaladaas hadda loolama jeedo bmacna اlmuطaawaca wala اlishtiraak loolama jeedo laakiin anaha taquum maqaama ficlihi athulaathi liannahu ma jiro haddii lagu yidhaha irtajaladan thulaathigeedu wuu celi rajala ay soo baxi rajala ma jirto wax la yihahdo sida hadda ikhtasama oo kale hadda lagu yihahdo asalkeedu khasama aad u celin kartaa oo thulaathigii way soo baxaysaa اجتمca ثuلاaثigeedu jamca dhib ma laha lakin اrtajala ثuلاaثi ma laha marka اsتkdima الficل الmaزidu makاna الأصli maba lahay aslki wthaalitثu midka sadexaad ifcala weeyaan ifcala markii la yidhaahdo hamzada waa ziyaado fa'da asal waa cayntan asal waa labada laam midkoodna ziyaado waa ifcalla laamtan shidanoo dambo midna waa ziyaado midna waa asal asalkeeda ifcal la ay ahayd biziyaadati hamzati waslin fi awalihi wa tadciifi laamihi i laamta oo la ziyaadiyo la laablaabo naxw ixmara wasfara wabyada waswada ixmara waa gaduud badiyey wasfara waa eh, midib w asigana waa boorka midibka aan ihahdo wabyada waswada macruuf waa wa hwa maakuudu min alafcaali addaalati cala alalwaani walcuyuub wa yaأtii ligaradi waaxidi huwa almubaalaga mubaalaga haddaad tirahda hadda xamira fulaanu haddaa tirahdi wasawida fulaanu waa madoobaaday w laakiin waswada wajhu haddaa tirahda wejigiisa aad u madoobaaday waxmara wajhuhu wejigiisa aad u gaduudtay saasay imaanaysa walaa yakuunu ilaa laaziman waxaanoo dhan iftacala iyo ifcala iyo tafacala iyo eh, kulligeed waxa weeyaan tafacala aan iska reebna laakiin intaan labadan wasan kulligood wada laazim waay wاraabicu midka afaraa tafacala waa biziyaadati tai fi awalihi wa tadciifi caynihi tafacala haddii liraa tada dheeraade labada cayn midkoodna dheeraad waaye naxw tacalama wa taqadama ficilkaas weeyaan asalkooda calima iyo qadima ayuu ahay ficil thulaathi a ah, labadaasaa lagu daray wa yaأtii limacaanin buu u yimaada asharuhaa muطaawacatu facala tafacala waxay adeecdaa facala naxu calamtuu fatacalama fiiri markaan calamtuu ficilkaas waxa weeyaan yatacadى ilaa mafcuuleyn fatacalama oo marka muطaawicane calamtuhu lfiqha aad leedahay fatacalamahu mafcuul dambay qaadanaysa wa hadabtuhu fatahadaba wa adabtuhu fataadaba taas mutaawaca waay wa min macaanihi ayda atakalufu wixii oo laysku kalifo yaa kamid oo la raad raadiyo oodan dabeeca u lahayn wاlmuraadu bihi takalufku waxaa lagala jeedaa addalaalatu tusid calىa mucaanaati taxsiil اficli ficilka oo lasoo xasiliyo lagu dhibtoodo min qibali اfaacil uu ku dhibtoodo wax wanaagsanood naftaada ku qasbiyoodan asal u lahayn wa naxwka takarama wataxalama watashajaca watasabara watabasara watajalada takarama waa wuxuu iska dhigay nin deeqsi ah ma aha deeqsi laakiin xaawala an yajcala nafsahu kariiman takarama wataxalama wuxuu iska dhigay nin dulqaad eh, nin leh nin dabeecad xun wxu dabeecadan iska bedelo marka waxaa weeyaan yajcalu nafsahu xaliima walaysa bixaliim wa waa nin jabaan ahay amaanta wuxuu iska dhigaya nin geesi ah waxaawaaye waa geesinimo raadi bay noqonaysaa watasabara watabasara watajalada waa isla wada mid leh yani macaanidii tasabara sabar ou laheen iska keenay tabasara nin oo arag dheer leh nin beliid a ah waay oo waxba fahmayn laakiin maanta wuxuu iska dhigayaa nin oo daa basiiratin wa tajalada dulqaad niman dulqaad aheen eh, yani adagu iska dhigay tajalada jalad uu muujiyey jalad waxaa waa adag waay nin oo daciif u ahay maanta wuxuu iska dhigaa nin oo macnaha awood badan leh dayib taas waa takaluf kamaa yaatii litadaruji in yar in yarna waa loo isticmaalaa mithla tajaractu lmaaa biihi baan inyar yar u cabay ay sharabtuhu sharibtuhu jurcatan bacda jurca tajaractuhu macnaha waxaa weeyaan qeyb qeybaan u kala dhuunjiyo waa wa taxafadtu lcilma cilmigii baan xifdiyey oo ay xafadtuhu mas'alatan bacda ukhra inyar inyaraan u qaatay fiir marka eh, sarfiga miisadiisa waxaa weeyaan macaani oo aan markii hore kugu soo dhacsanin oo kugu baraarujinaya qaala radiyu wuxuu iri walaglabu fi tafacala tafacala waxaa u badan macnaa sayruuratu shay daa aslihi in laga dhigo shaygiio lagama dhiga asalkiisi a tafacaladan u badan mithla taahala wa taalama wa taakala wa taasafa oo kale a loo isticmaalaa taahala ninkii ahal aan lahayn oo ahal yeeshtay ay waxaa lagala jeedaa saara daa ahlin taahala w alamin taalama idaa alamin yani xanuunaa jiro wa taakala idaa aklin ay saara maakuulan wadaa asafin ay macnaha waxaa weyan taasafa idaa asafin murug baa qabatay wa taasala idaa aslin taasala eh, macnaha waa nasab sheegtay waa marka asalow sheegtay wadaa wa tafakaka idaa fikakin you noqday ay infisaakhi اlqadam macnaha waxaa weeyaan ciribtiyaa buuratay qofka xoogaa waxaa lagu tilmaamaa markuu cirbahka waaweyn yahay qilat اlcaqli bay dadka yiraahdaan ou leeyahay ayib wa ta'alaba ay daa albin ay saara daa albin ay daa jamcin kathiir yani annaas ijtamacuu calayhi ima likhinaahu aw ma licilmihi wa ima lixilmihi aw gayra dalika ayb wاlkhaamisu midka shanaad oo ugu dambeeyey tafaacala weeyaan ficilkii oo thulaathiga ahay oo laba xaraf lagu daray shantii mabna ou lahay midkii shanaad waxaa weeyaan tafaacala biziyaadati tai fi awalihi tada tafaacala ku jirto waa ziyaado wاlalifi biziyaadati alif bacda faaihi fatafaa faa aliftaas waa ziyaado naxw taqaatala wa takhaasama wa tashaaraka wa tadaaraba iyo wixii lamid wa yaأti limacaanin oo u yimaadaa minha atashriiku bayna ithnayni laba oo laba oo la wadaajiyo fayakuunu kulu minhumaa faacila fi lafdi mafcuula fi lmacna ayb haddaa tiraa ha jirtaan taqaatala caliyun waa zaydun labadoodii laba faacilay noqdeen macnaha tashaaraka fi asli atadaarub wataqaatul laakiin tadaaraba zaydun caliyan haddaa tirahdid midkood waa mafcuul midna waa faacil walow kaana mafcuula huwa fi macna alfaacili wاlfaacilu wa in kaana marfuuca fahuwa fi macna almafcuuli saasaa laga wadaa wa yaأtii litakalufi ayضa wاlmuraadu bihi takalufkan waxaan ula jeednaa atadaahuru in laysu muujiyo bilficli ficilka inaad isku muujisid inaad adiga samaysay duuna xaqiiqatihi asoon ficilkina kaa dhicin mithla tanaawama waa ishurdisiye ninkii waa soo jeeda laakiin indhaha isku qabana markaasuu xuurina waana soo jeedaa marka ficilki xaqiiq ahan lama hayo noomki laakiin yatadaahar anahu naa'im wa wuu is ilowsiiyey yani qofkii magaciisa war magacaaga muxuu ahay wounu yaqaanayaa wa tajaahala weyaan masaladii u yaqaana la weydin wxuu lila acrifu ima likhawfin low aftaa fiihi aw gayr dalik watacaama waisandadrig ulow intuu dhulka ku dhaqaaq ou leeyahy garabkaa lay qabto dadka tuugsanaha u badan waxaa weeyaan qofkaasoo indhala wuu iska dhigaa nin cuuriyaan oo waxba arkiin watakaasala wuxuu iska dhigay nin macnaha oo wahsi waa wahsanaya wixii duruufa iga reebta waana kari karaa waa nashiid ay tadaahara bi sifaat wahiya muntafiyatu canhu ayadoo aanan ku jirin buu isu muujina inuu ku jirto marka calaa kuli xaal waxaan ogaanay ficilka oo thulaathiga laba xaraf haddii lagu dhiso oo lagu daro wuxuu leeyahay shan wasan waxa weeyaan tafaacala oo noogu dambeysay iyo tafacala iyo tafaacala iyo iftacala iyo infacala waxa waay kor inaad ka xifdisid waay sidii anaka tastafiid min hadihi اlmacluuma alati taxasaltu calayha laakiin wax lama rabo markiid kitaabka isku rogtid aadan kala ogeyn ficilka haddii hal lagu ziyaadiya kan maswasan uu leeyahay kulu shay waa la tasawuraa waa la xifdiyaa waa lagu celceliyaa xataa tatarasakha almacluuma fi daakiratika walaa tansaaha wabitaali tastafiid cilmikaasaa la yihahda thaalithan maziid thulaathi bithalaatثati axrufin ficilkii thulaathiga ahaa oo lagu daray intuu ahaa in lamid ah asoo thulaathiga thalaatha lagu daray waxaa la yidhaha dicfahu a lagu daray marka wuxuu leeyahay wa ama thulaathiyu lmasiidu fiihi thalaathatu axrufin falahu arbacatu abniya afartaas mabna buu leeyahy alawalu istafcala istafcala marka qeybta hore o dhan ziyaadada biziyaadati hamzati اlwasli wasiini watai fi awalihi alhamzatu wasiin istaf ista intaasoo dhamaa dheeraade naxwu qowlika leeda istakfara wاstakhraja wاstaqaama wastarda waa ficilkii mithaalkiisi weeyaan wa yaأti hada اlficlu limacaani kahiira marka ficilka thulaathiga saddex xaraf lagu daro oo saddexda xarafna noocan ay yihiin macaani badan oo usoo kordhinaya ashharuhaa aطalabu naxw istaktabtu muxamadan muxamadan ka dalbay inuu wax iisoo qoro ay طalabtu minhu an yaktuba ilaya wax soo qor baa tiri haddii aad dhihi laheed kataba muxamadu ama katabtu eh, mathala eh, arisaala dalab eh, ma jirta markaas laakiin istaasaa waxay keenaysaa dalab w min macaaniha asayruratu sayrurada waan soo sheegnay naxwa istaxjara tiinu dhoobadii baa dhagaxowday ay saara xajaran wa min macaanihi aydan waxaa kamid e eh, ictiqaadu sifati shay shayga sifadiisi oo loo ictiqaadiyo naxwa istaxsantu kada wastaswabtuhu ay ictiqadtu xusna wa sawaabahu masala dooratay masalo khilaafi ah markaasaa waxaad leedahay istaswabtu ra'ya fulaan fi hadihi اlmasأala adaa kula wanaagsanaaday laakiin laysa bidaruura anahu huwa bidaatihi xasan qowlkaas inuu sawaab yahay qad yakuunu gayruhu sawaab lakin binisbati laka yaa sawaab uu kula yahay istaxsantu kada warkaas waa ila fiican yahay walaysa sharطa an yakuuna huwa xasana fi daatihi qad yakuunu qabiixan lakin istaxsantahu anta wthaani ifcawcala weeyaan wasanka labaad ifcawcala biziyaadati hamsati اlwasli awalka ida ku jirto kow fi awalihi wa tadciifi اlcayni cayntii oo la laablaabo soo celin waa tikraarka tadciifkaas ee iyadoo la shiday ma ah labada cayn midkooda ziyaado ah wa ziyaadati waawin bayna alcaynayni labadii cayn midna asal a aheed midna ay ziyaado tahay waawda lagu dhex ziyaadiye haddane naxw iqdowdana ay taala shacruhu iqdowdana shacruhu aad leedahay tintiisaa dheeraatay wacshow shabal makaanu ay kahura cushbuhu ayb wakhlowlaqa waa dhowaaday ikhlowlaqa min afcaali min akhawaati kaana waay wakhlowlaqa iyo xara iyo kaada iyo karaba iyo waa baabkooda waa taqaana ay awshaka wakshawshana jilduhu min alkhushuuna bimacnaa waa angegay waay markaan subag badan la marinin marka hadda fiiri iqdowdana icshawshaba kulligeed waa horta ficilkan ifcawala ifcawcala kulligeed waa laasim kow midda labaad macaani hadda badan looma sheegin laakiin waxaad moodaa inuu ka muuqanayo inuu eh, sayruura ay ka muuqato ay saara daa cushbin ay saara daa khushuunatin bimacnaa nooc min asayruura ka muuqato wthaalitثu wasanka afaraad ee saddexaad ifcawala waaye ifcawala hamsada koobaad iyo waawda laba waaw baa lagu ziyaadiyey biziyaadati hamsati اlwasli fi awalihi wa waawin mushadadaة bayna alcayni wallaami marka waxaa weeyaan ziyaadatu hamsatin wa waaweyni saasaad dhihi karta naxwa ijlawada macnaha waxaa weeyaan aaduu u socday bimacnaa jadda bihi sayru socodkiibaa dhab yaa dhab u noqday jadda bihi sayru waxaa weeyaan qofkii markuu wakti dheer ou socdo uusan marmarna uusan aad u degin uusan raaxa iyo meel u fadhiisanin aa la yidhaha jadda bihi sayru yacni socodkii oo weynaayo buu galay ayib waclawwaطa alfarasa ay rakiba alfarasa bigayri saraj macnaha faraskii oon kooro lahayn ama aan lahayn kabadi aan la saarin markii qofka uu fuulayo waxa weyaan xayawaankana wuu ku rafaadaya haddii aanan wax la saarin oo waxa weyaan jirkiisii labadii jir baa isrogay yaa isxogay marka in lakala badbaadi daraadeed baa xayawaanka markii intaan la rarin horteeda kabad wax layidhaah la saaraa marka iclawata ifcawala waa yaryahay soo afcasha waraabicu midka afaraad oo ugu dambeeyo ifcaala weeyaan biziyaadati hamsati اlwasli fii awalihi waa laiska garanaya taas wa alifin biziyaadati alifin bacda alcayni ifcaala alifteeda caynta oo alifta ka dambaysa waa ziyaado wa tadciifi laami laamta haddii la tadciifiya midaa zaaid midna asal waay naxwu ixmaara wacwaara wahbaara wabhaara leylu dheh ixmaara aada u gaduutay wacwaara waxaa weeyaan min min cawara hadday ka timiday macnaha waa i lacaaday wabhaara leylu ay ishtada dulmatuhu habeenkiisii yaa dulmigii macnaha habeenkii mugdigiisi yaa batay marka intaas oo dhan waa mubaalaqa leh waayo iyo inteeda dhan qaala sheekh muxyidiin cabdulxamiid fi kitaabi duruusi tasrif wa hadihi kulu hadihi labniha afartan macaani hadda uma aadan soo sheegin markii laga reebay istafcala markaasuu ui kulu hadihi labniya maa cada istafcala oo tan aan ka biloawna ahayd tadulu calaa quwati اlmacnaa wa ziyaadatihi macnaha inay aad u adag tahay macnihiisa can asli اlficli hadda haddaa tiraahdid maxaan ku iraahdaa ixmaara haddaa tiraahdid io xamira haddaa tiraahdid way kala duwantahay xamiro aslu lficli a waa gaduutay wa ixmaarana aad buu u gaduutay mubaalagaytu calaa quwati اlmacna wa ziyaadatihi wa yucabiru gayruhu can dalika bilmubaalaga cabdilxamiid wuxuu ka tilmaamay quwat اlmacna dad kalena waxay yhahdeen kula hadihi اlafcaal kula hadihi اlawsaan maa cadaa istafcala waxay tusinaysaa mubaalaga ay tusinaysaa ayb tanbiihaatin thalaatha tanbiihaadkan waxaa laga soo guuriyey kitaabka duruus tafsiir tasriif wuxuu iri eh, musanifka eh, cabdilxamid ibn eh, maxamed cabdilxamiid laa yalzamu min wujuudi ficli masiidi fiihi an yakuuna lahu ficlu mujaradu can hadihi ziyaada tan waynoo soo hormartay laakiin min baabi taakiid muakad wa laa yalzamu maka laazimayso min wujuudi ficlin ficil in la helo masiidin fiih lagu siyaadiyey an yakuuna lahu ficlun mujaradun inuu leeyahay ficil aan ziyaadadaas ficil ziyaadadaas ka maran inuu leeyahay ma aha can hadihi ziyaada macnaha waxaa weeyaan ficil kasta haddaan idhahdo ficilkan waa masiid aan idhaahdo inuu ficil mujarad leeyahay ma haba badnaato oo waxaa weeyaan al ana kula ficlin masiidin lahu ficlun mujarad aslan saas waa laakiin axyaanan qad yakuunu اlficlu masiida fiihi bxarfin aw akhar walaysa lahu mujarad aslan midii haddaan soo sheegna aflaxa iyo falaxa aflaxa waa ficil masiid ee mujaradna ma laha waatan hadda soo niri bal qad yajiءu اlmasiidu inuu yimaado la arkaa min gayri an yakuuna lahu mujarad ficil mujarad asoon lahayn aw yakuuna isticmaalu اlmasiidi inuu noqdaa dhici karto masiidka in la isticmaalo akhara min isticmaali اmujaradi mujaradka hadda irtajala oo kale waa masiid mana lahaa baan soo nariyey ayib walidaalika amhilaة kahiiraة minha waxaa kamid e aqsama waalfaa waafaada waanasa waaqala waanaaba waaflaxa fiiri hadirtan aqsama qasama waa laga yaabaa inuu yimaado oo dhaar lagala jeedo qasama waa qeybi maaha aqsam oo dhaar ah la rabaa wa alfa ma jiro maadi oo oo mujarad ah oo lafa la yidhaahda ma jiro afaada ficilkaas afaada waxa weeyaan waxaa loo isticmaalaa meelo badan sida xajka oo kale dawaafu lifaada afaada alxaja afaada albeyta dahaba ilaa kada a la yihahda faada waa jirtaa laakiin waa yartahay aanasa aanasa anisa waa jirtaa waa yar tahay wa aqala wa aqala aqala bimacnaa waxa weeyaan bimacnaa istaqala wixii buu saa u qaaday noqonaysa aqalahu waa waa la hingooday wixii buu kor u qaaday aqala laakiin qala oo macnihii aqala ximbaarsan ma jirto wa anaaba waa noqday naaba wax la yidhaahda ma jirto naab oo bimacnaa mici a isim a ah waa jirtaa laakiin naaba oo bimacnaa anaaba a ah ma jirto wa aflaxasaan soo sheegnay waa falaxa ma jirto fa qaala almusanif fainahum lam yastacmiluu liakthari hadi alafcaal ficlan mujaradan badigeed ma laha wama stacmaluu lahu minhaa waxay u isticmaaleen ficlan mujaradanna faina wuruudahu fii kalaamihim naadirun sida hadda aan soo sheegnay faada i qasama oo kale wa hada tanbiih waay aلتنبيه الثاني إdا وجدت الفعل المجرد فcل مجرد hadaadi aragtid falaysa laka malihid an تزيida فيhi inaad ku زiyaadisid kula زiyaadaت زiyaadaadka dhammaanteed alatي زiyaadadkoo تuزaad في الأfعاali bal yaجiب waxaa waaجiba an تktasira في الزiyaadaةi زiyaadada inaad ku gaabisid calىa maa tasmacuhu waxaad ka maqlaysid min almawhuuqi biطilaacihim dadka wax inay طaalacdaan lagu kalsoon yahay أو tajidahu inad heshid aw tajidhu inad heshid fi lmadaani اlmutafaqi calaa sixatiha meelaha haddii wax laga soo qaatay inay sax tahay laysku waafaqsan yahay loo malaynayo oo macaajimta iyo qawaamiista ah mathalan hadda fiiri waxaan niriyey ficilkii thulaathiga hamsaa lagu ziyaadi karaa markaa yatacadaa ilaa mafcuulin aan niri mathalan kharaja akhraja qaama aqaama aan niri marka macnaheedii ma aha ficil kasta oo thulaathi ah oo aad heshid hamse awalka waa kaga dari kartaa ma aha laakiin carabta waxay hamse hori kaga dartay yaad kaga dari kartaa waxayna kaga darinne waad ka dhaafaysaa saasaa laleeyahay taas weeyaan marka mathala samica asmaca nadara andara eh, dakhala adkhala yaad dhihi kartaa laakiin ficil kasta oo thulaathi a ma aqbali karto ina ziyaad mathalan daraba oo kale hadda adraba ma dhihi karaysid hamso isagama dari kartid ama laazim haada ama mutacadi haada kuma dari karaysid saa weeyaan ayib tanbiiha saddexaad إذا وجدت الفعل مجردا مرة ومزيدا فيه بنوع من الزيادة مرة أخرى فليس لك أن تزيد عليه زيادة لم تجدها قياسا على الزيادة التي وجدتها إذا وجدت الفعل hadaad hersid مجردا مرة asoo marna laga dhartiray oo مجرد ah ومزيدا فيه بنوع lagu زiyaadiyey من الزiyaadati زiyaadana lagu daray مرة أخرى hadaad aragti ficil marna مجرد ah marna wax lagu daray haddaad aragtid falaysa laka malihid an taziida calayhi ziyaadatan inaad ku ziyaadisid lam tajidha aadan helin qiyaasan adoo ugu qiyaasanaysid inaad ugu ziyaadisid malihid calaa ziyaadati alatii wajadtaha maxaan samayn karaa waqusaara alamri amarkaada meeshu ku dhammaadaa waxay tahay ana marjica haada kullihi midkaa dhan waxaa loola noqonayaa ila alma'thuuri can alcarabi carabta midkii laga soo guuriyey ilaa fi ilaa fi anwaacin min aziyaadaati anwaac oo ziyaadada kamid a mooye tataridu ziyaadatuha ziyaadadeeda ay macnaha ay qiyaas noqoto wa in lam tusmac bianfusiha nafteedaba aan la maqlin mida hore horta mithaalkeeda markaan idhaahdo ficil mujarad aad aragtay marna asoo ziyaada lagu daray marka ziyaado dhan kuma wada dari kartid mathalan hadda ficilkan dakhala qaado waxaad aragtay hamsaad ku darteed adkhala ayib waxaad ku dartay alif daakhala waxaad ku dartay alif iyo siin iyo taa istadkhala laakiin ziyaadadii kale in facala maka dhigi kartid oo in dakhala ma dhigi karaysid oo dhihi maysid ficilkan haddii ziyaada uu aqbala isoo mujarada ah bacda ziyaadaad intii kaloo ziyaadaadkii wasankeeda waa ku daraa ma dhihi karaysid ilaa fi anwaacin min aziyaadaat tataridu ziyaadatuha ficilka haddii uu laazim yahay hamse laga hormariyo badanaa waa qiyaas inuu mutacadi isu bedelo lama diiday mathalan waxaad leedahay shabica ashbaca waxaad leedahay mathalan ficil oo laazim ah oo kasoo qaado waxaa weeyaan qacada aqcada jalasa ajlasa kharaja akhraja asalna waa saas weeye qiyaas u tahay taas oo kale haddaad aradid ficil oo laazim ah wa aradta an tucdiyahu ilaa gayrihi aw tucadiyahu ilaa gayrihi laka an tudkhila calayh hamsat tacdiya ila fi ashyaa lam tusmac can alcarab wallahu aclam slى اllh wslm عlى nabiyina mxamedi w aalihi w صaxbihi aجmaciin